bismillahi raxmaan raxiim kulan waacna wanaagsan saaxiibyaal yaal idilkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalatan muqdisho mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal waa barqanimo talaadaha taariikhdun waxay ku beegan tahay saddexda bisha koowaad ee janwari sanadkuna waa laba kun labaatan iyo saddex qodobada barnaamijka ogaal haddii allaha awood dareed ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya ciidan dadka deegaanka ah iyo al-shabaab oo ku dagaalamay koonfurta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maamulka galmudug oo sheegay in bilowga sanadkan cusub ee bilowday ay bilaabayaan howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab oo looga saarayo deegaanada galmudug ay al-shabaab ka joogaan iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli cali gaas oo somalilan ugu baaqay inaysan hor istaagin aragtida dadka ku bannaanbaxaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qodobada kale oo barnaamijka ogaal aad ku dhegaysan doontaan iyana waxaa ka mid noqonaya in ka badan shan qof oo ku dhintay laba diyaaradood oo isku dhacay dalka austareeliya iyo tirada dad ku dhintay qarax gaari booyada oo sii korortay dalka south africa qodobadaas iyo wixii dabcan inagu sii kordho intaynu ku guda jirno barnaamijka ayaad dhegaysan doontaan xubnihii joogtada ah oo barnaamijka kaga barateen ayaanan ka marnayne u diyaar garooba dhegaysiga barnaamijkeena ogaal wixii dumaydume wixii didadide wixii degedege waynu daalaye bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone dabanbolkiyo dabacooniya iska dume dume dile wixii degedege waynu daalaye bal dalkeenniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone damamburkiyo damagooniya iska dayo dadkala noqo dadka taariikhdii dura tii doraad ee maxaan diidno dabka loo shiday dilmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin madku dayashiyo kasii daranba loo durbaantumay ilaah dembidhaaf aan ka doonee

dulmigii dhacay dib in loo soxo daacaddu kicin ma ku dayashiyo kasii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonnee dayo dadka dadka maalodada dowlad weyna dumbuq dhacayiyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay eedda wada raba aynu doonee

dad shisheeya dibada ha tegey kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya u koray een dib loo arag isku duubo waa duriyadii dadka soomaal kuwa durintiyo dugaaguba cunay dhammaanboolkiyo dabadooniya iska daayo iska daayo dadka heeskaasi wuxuu daafur u ahaa barnaamijka ogaal meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la dirirayaa tahay shabaab qoraqaada kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafulimaan tii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma aha waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiye dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneera oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha xalidheeraha meelaha baqbaqlaayo shayddaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxirayaa dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftooda in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddaan ahay la iguma imaan karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo yeer waa ku qasbanay maxkamadiisa u tagay ahlan wasahlan shabaab waay meesha war waa ka bax anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan waayahay saxiibyaal mar kale barqa wanaagsan aynu ku bilownay barnaamijka ogaal haddaynu ku biloawno gobolka hiiraan faahfaahina dheereed ayaa kasoo baxaya dagaal xalay saqdhexe dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dadka deegaanka gaar ahaan ciidanka hubeysan ee loo yaqaano macusleyda iyo ururka al-shabaab weerar xoogan ayay ku ekeeyeen ciidanka macawisleydu deegaan lagu magacaabo buuqmatoor oo koonfurta kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kaasi oo dhaca galbeedka webiga shabeelle macawisleeda weerarka qaaday ayaa waxay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen ku dhowaad shan xubnood oo ka tirsan al-shabaab deegaanka boqmatoor ayaa hadda oo lixdan kilomitir dhanka galbeed ama koonfur galbeed kaga beegan magaalada beledweyne waxaa gacanta ku haya ciidanka dadka deegaanka ee macawisleyda ee weerarka qaaday mid ka mid ah ciidanka macawisleyda oo warbaahinta kulmiye la hadlay ayaa u xaqiijiyey in ay ku sii fidayaan deegaano hor leh oo ka tirsan galbeedka gobolka hiiraan dhinaca kalena ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli cali gaas ayaa maamulka ama xukuumadda somalilan waxaa ugu baaqay in aysan hor istaagin aragtida dadka gobolka sool oo ku dibadbaxaya qeybo ka tirsan magaalada laascaanood inkastoo xaaladda magaalada laascaanood saakay iyo shalayba ay degan tahay haddana waxaa dhacay rabshado xoogan iyo iska horimaad dhex maray dadka deegaanka iyo ciidanka somalilan waxaana rabshadaasi ku dhintay in ka badan labaatan qof muddo toddobaad ah oo ay socdeen sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli cali gaas waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda federaalka soomaaliya arrimahan ay ka hadasho oo ay farageliso iyo cid kastoo wax ka qaban karto si masiirka umadeed ee dadka reer sool ama reer laas laascaanood ay u helaan waxa ay raadinayaan ama ay danaynayaan ayuu yiri arintaas waa simbol ah. meeshaa waxaa ka dhacay xasuuq shacbi ah. ogow haddee madaxweyne muse shalay dad sidoo kale si nabad ah oo u banaanbaxaya oo lahaa doorashaan rabnaa ayuu hargeysa ku laynay markaas <laughs> waxaa tirahda baa layidhi nin hooyadii dilay ayadii har uma jiido marka dadkaasi dhib weyn ayaa muddo haysatay shan iyo toban sano ayaa dadka oo labeentoodii la dilayay cid baana sheeganaysa inay mas-uul ka tahay iyadu dhulkaasi ay kalimgaraynaysa oo le annagaa xukunoo dowlad waxaa maanta dadkaas lagu laynayaahay calankii buluugahabay kor u sideen oo ilahay annagu soomaali baan nahay soomaali baan rabnaa dilka iyo dhibtan hanala ka daayo si biisfula ah u mudaharaadayeenoo nabada xabad baa lala dhaciya brown baa lala waxaan bogaadinayaa dad badan oo reer somalilanna oo isima ka mid yihiin oo culumma ka mid tahay oo guddoomiyaha xisbiga oo mataqaanaa ciro ah. uu ka mid yahay ay arrintaa ka hadleen kana xumaadeen dhibta dadka lagu hayo arintan marka sooriyasanaga yacayn anigu fikirka ka aaminsana waxaa weeye dadkaasi masiirkooda ayaga u madax bannaan in ayaga waxa ay doonaan hadday doonaan dowlad goboleed gaar ha noqdaan hadday rabaan ciddu doonaan ha ku biiraan hadday doonaan ha noqdaan e, dowladda dhexe e, ha hoos yimaadaan dadkaasi in ayaga masiirkooda e, loo daayo oo la yidhaahdo kaleymkan eh, hadda isku haysadkaahoo ay ku dhibtoodeen aada ugu mm. dhibtoodeen mm. in yani ayagaa u madax bannaan in masiirkooda la weydiiyo ayahuna ka tashada xaq bayna u leeyihiin in maanta lagu khasbi karo anigaa kuu dowladaynaya mm. anaa ku xukumaya haddii kan xabad baan yani dabada kaa gelinaya dee sax maaha adduun meeshuu maanta u maraya mm-hmm. iyo meesha la joogo mm-hmm. waxaas waa ay dhammaatay marka dadkaasi dhib baa gaartay aada xun waan cambaaraynana wax hadda ka dhacayo lagu samaynayo waxaan rajaynayaa in eh, caqligu shaqeeyo dadkaasna loo ogolaado masiirkooda eh, dadkaasi in loo ogolaado masiirkooda oo hadda maamul goboleed ayagu ay leeyihiin inay samaystaan soo sanaag iyo cayn boqolkiiba boqol baan ugu taageeraya mideeda kale cali khaliif puntland ma ahayn ciddii ku weerartay taleeh mm-hmm. ciddii ku weerartay meesha la yidhaahdo eh, saaxdheer ciddii maalolba eryanaysay oo god kugalaba ka saaraysay maahayn puntland waxay ahayd somalilan aan ogolayn inuu hadal ka yidhaahdo aan u ogolaan jirinin in uu e, e, ka abuuro marna puntland khaatumo kuma duulin ma fahamtay ogolaanshaha ah khaatumo e, ma matashaa shacbiga solisanaga cayn waa ishii kale markaa jiray laakiin hadda meesha ay marayso ya haddii marka cid difaacaysaa aysan jirin dadkan Eh, qolana ay dhibaataynayso qolo kaloo difaacayso oo ka celinayso oranayso war dadkaani eh, dhibta lagu hayaahi eh, sax maahay ha joogsata haddaysan jirinina oo u gurmanaysa mhm. dabcan dee waa khasab in la yidhaahdo dadka masiirkooda ha loo ogolaado ha loo ogolaado masiirkooda iyaguna ha tashadaan hadday iyagu sidaa doonayaan wey dabcan waxaa weeye way jirtaa dhul badanoo hadda sooria sanaag ka sooria sanaag moogta keliya maha laascaane mhm. dhul badanoo sooria sanaag caynahoo hadda yani ciidan ahaan iyo awood ahaan puntland ay ay aad u joogta ayaa jira laakiin waa run eedaasna de anugu hadda nin ka gabanaya maahi oo dee qaybo badanoo ka mida ah, ilaa laga soo bilaabo e, e, laga soo bilaabo ilaa waktigii xataa cabdullaahi yuusuf uu aadayey e, dowladda federaalka laga soo bilaabo ilaa adde waa run waa soo durkayeen dhulba maalma meel bay imaanayeen ma fahamte marka eedaasi yani waa waa mas-uuliyaddeeda kulleeda waa la qaadanaya in wax laga gaban karo ma aha eh, laakiin hadda waxay joogtaa waxaa weeye puntland somaliland mab ahaba ma fahamtay iyana hadda meesha ay marayaan dadkani waxay ila tahay ra'yi caamkoodu inuu badan yahay in ay dadkaasi masiirkooda loo madax bannaaneeyo waana ku taageeraya arrinta anagu wallaahi dadkaas horta waxaa weeyaan in la difaaco waa muhiima ah. mm. haddaad sheeganayso inaad adigu aada xukunto dabcan naftooda iyo maalkooda iyo cirdagooda iyo sharaftooda mas-uuliyad baa kaa saaran marka dowladda markaa jirtaa waa inaad difaacdaa dadki markii la dhibaateeyo oo la laayo waxbadna la dhaco mhm. adna aad leed aan madaxweyne u ah mhm. dabcan dee waa inaad eh, difaacdahay meesha way ku jirtaa soo maha laakiin de su-aashaas hadda waxay u taallaa madaxda meesha hadda joogta oo puntland in hadda la weydiiyo waaye eh, eh, dadkuna waxa ay ka rabaan dadka soolisanaag iyo gaar ahaan dadka maanta laascaano joogahay mhm. waxa ay ka rabaan rabitaanka waxay puntland ka rabaan ayaa la rabaa inay sheegaan jawaabtana waxaa laga rabaa maamulku markaa jiro hadda jooga walla hadalkaas waa hadal meel waaye weeye sababtoo ah dee inay madaxweyne meesha joogo oo dadkiisii ay dhimanayaan oo ciidankiisii ay dadka laynayaan ayagu muuse taa lagama rabi waxa raba in ad xabadda ka jooji dadka ciidankana ka saar magaalada dadkuna u ogolow xorriyadooda iyo rabitaankooda shalay waxaad ka carartay maamul aad leedahay qabiil ahaanbu noo dhibaateeyey maamul aad leedahay deegaan ahaanbu noo dhibaateeyey dadkii ka cararay buu ka mid ahaa oo ka tegey ma fahamtay Ehm, e, taariikhna e, muuse bixi runtii uma leh e, wanaag iyo nabad iyo nin hadda lagu yaqaan ka tiriya maaha yani dhibaatooyin badan buu ka geyso la socotaa boorama iyo dila iyo dadka lagu laayey aad loogu laayey kasoo arrintaas aan aad looga hadlin marka haddana hargeysa oo dee faad dadku ka dhashay laftigiisi u dhex joogay oo ay reer ka hoose wada ahaayeen ayay markay bannaan bixin yiraheen war doorasho qabo eh, ku darsi ma jiree ayuu xabad la dhacayay marka hadal uu iska yiri dee cid baa eh, ciddayay tahay somalilan runtii anugu fikirkayga way cabdiwali ahaan ma soo socoto mana imaanaysa waayaha in badanna waan sheega sababtoo ah nin hadda somalilan jooga madaxweyne ka ah oo oran kara somalilan ku biiranaana ma jiro nin xamar jooga oo wararka somalilan ha godaana ma jiro marka waxaana gacmo daaris wey laakiin maxamed xuseen xasan wuxuu u madaxweyne u yahay dadka soomaaliyeed ee calanka buluugga haysta meel kasta joogaa dadkaas caana joogaa calanka buluugga ay taagayeen puntlandna ma taagayn somalilandna ma taagayn muxuu marka mas-uuliyadda maxaa looga gabanaya xaqu inuu yahay siduu yahay loo sheego soo maaha uhuh. ya marka qaarkood damiirkunu shaqeeyo weeye oo la kala saaro siyaasadda iyo waxa saxa oo markaas taagan waayaha dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas waxaana uu ka hadlayay arrimaha magaalada laascaanood iyo xaaladda siyaasadeed ee guud ahaan dalka markana galmudug haddaynu aadno maamulka galmudug ayaa sheegay in bilowga sanadkan cusub gaar ahaan bishan januari ee bilowga sanadku ah inay bilaabayaan oo howlgallo ka dhana ah ururka al-shabaab kaasi oo looga saarayo deegaano hor leh gaar ahaan deegaanada ay ku harsan yihiin ee eh, al-shabaab ay ka joogaan deegaanada galmudug iyadoo la ogyahay in iminka ciidanka xoogga dalkii dadka deegaankuba ay howlgallo ballaaran ay ka wadaan qeybo ka mid a ah gobolka galguduud madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid oo la hadlay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa arrimahan faahfaahin ka bixiyey bismillahi raxmaan raxiim awalan waxaan salaamayaa saraakiisha saraakiil xigeennada alifleyda iyo dableyda xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada galmudugba salaan bacdigeed maanta waa idin soo booqday booqashadayduna waxay daaran tahay dhiirigelin iyo inaan idinkaga mahadceliyo shaqadii qiimaha badnayd ee aad qaranka soomaaliyeed u soo qabateen muddadii aad halkan joogteen waa ka warqabaa ciidamadan waxay ka soo dagaalameen gobolka hiiraan gobolka galgaduud gobolka mudug dhammaan shaqooyin qiibo badan oo aad ummaddiinna u qabateen waa idinkaga mahadcelinaynaa haddaan nahay madaxdii galmudug madaxda qaranka iyo madaxda galmudug waxay isla garteen in howlgalkii galmudug ka socday lasii laba jibbaaro ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada galmudug iyo ciidamada deegaanka shacabka intaasoo iskaashanaya inay degmooyin cusub u dhaqaaqaan howlgalkii horey u socdayna lasii laba jibaaro waxaan idinkugu imid inaan idinku wargeliyo laga bilaabo bishaan waxaa bilaabanaya howlgallo intii hore ka xoog badan ilaahay hadduu yidhaahdo ummadda soomaaliyeed abaal bay idinkaga haysaa inaad qorraxda u taagan tihiin inaad u taagan tihiin qabowga adinkoo eh, eh, duruuf adag ku shaqaynaya xaqiiqdii eh, mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad xilliga oo gaaban waxaan idinkugu yimid inaan idinku wargeliyo howlgallo cusub oo bilaabanaya shaqadii hore aad soo qabateen iyo deegaanadii aad xorayseenna inaan idinkaga mahad celiyo waaya dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo sheegay in howlgallo horle la bilaabayo isagoo la hadlayay ciidan ka tirsan kuwa xooga dalka iyo kuwa maamulka galmudug ayuu sheegay in howlgaladaasi ay ka bilaabanayaan ka bilaabanayaan qeybo ka mid ah deegaanada maamulka galmudug ay ka joogaan ururka al-shabaab weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal o ad ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho waayahay saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho barqa wanaagsan ayaan markale saaxiibayaal idin leenahaye eh, markana ciidanka xoogga dalka ayaa weli dhaqdhaqaaqyo xooggan waxay ka wadaan qeybo ka mida ah gobolada shabeelaha dhexe iyo galgudud ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa weli kaabiga ku haya magaalada galcad iyo sidoo kale ceeldheer iyadoo al-shabaab deegaanadaasi ay faaruujiyeen waxaana la arkayay xalay saq dhexey ciidamada dowladda iyo saaki waa berigiiba kuwa ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaankaba oo deegaanadaasi kusii siqaya ibraahim maxamed sanlayste waxauu ka mid yahay saraakiisha ciidanka aaggaasi ku sugan waxa uu sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay dhaqdhaqaaqyo xooggan ka sameeyeen gobolka shabeelaha dhexe iyo gobolka galgaduudba isagoo ka warbixiyey dadka deegaanka kulamo ay la yeesheen oo uu sheegay in looga gol lahaa sidii ay uga caawin lahaayeen in ay kala qayb qaataan dagaalka looga soo horjeedo al-shabaab hadda waxaan ku sugannahay deegaanada sida muxigawaa alulagaab araysuuley degmada hunurdood ilaa isaga dabadhu tiiro xilli horaaba aybu la qabtay eh, degmada aadan jabaal iyo dhankaas xilli horay ahayd haddana abagalka waa sii socoyaa waxaan kusuganay gobolka galgaduud insha allahu waana sii wadaynaa intii ay nimankan eh, dhibaataystayaasha ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey aniga soomaaliya saaka waaya waxaa inagu maqaalaa in ciidanku ay kaabiga ku hayaan ama ay ku dhow yihiin magaalada galcad iyo deegaano kale galgaduud kamid ah oo saacadaha soo aadan ama maalmaha soo aadan lala wareegi karo welimaa intii ay nimankaan eh, dhibaataystayaasha ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey aniga soomaaliya saaka kamid ay ah joogaan insha allah waa ka saari doonaa waaya waxaa inagu maqaalaa in ciidanku ay kaabiga ku hayaan ama ay ku dhow yihiin magaalada galcad iyo deegaano kale galgaduud ka mid ah oo saacadaha soo aadan ama maalmaha soo aadan lala wareegi karo maxaa intaad ka warqabto howlgalka samaala dhaqaaqaas ma jira madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda insha allah hadii alla idmo isbuucan gudihiisa meelaha aada carmartay waa gaari doonaa hadii alla idmo waayahay marka dadka ciidanka dad waxaad la kulanteen dadka deegaanka oo odayaasha dhaqanka ay kamid yihiin maxaa kala hadasheen odayaasha deegaanka waxaan kala hadalnay ehm, waxaan ka dhegeysanay yani waxyaabaha baahidooda ah ay uga baahan yihiin dowladnimada uga baahan yihiin ayaan aan ka dhegeysanay annaguna waxaan eh, kala hadalnay inaan yani dadka sababtaan meesha u nimid inay tahay inaan dadki ku dadaasaynay halkaan inaan ka dulqaadnay haddii aan ku noqdo magaalo kasta ee nimankaan laga bixiyey noloshaas caasiga hore dadka way ku diideen dugsuquraan male isbitaal male m c h male wixii meesha ay meelkasta ka guuraan ceelasha way gubeen xataa meelo qaar guryihii ay gubeen waaya dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa ibraahim maxamed shanlayste oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan aagga gobolka galgaduud ee howlgallada xooggale ay ka socdaan kuwaas oo iska kaashanayaan ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka markana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey ama u jeediyey ciidanka dhowaan eritrea lagu soo tababaray ee dhowaan muqdisho la keenay ayaa waxa uu sheegay in ciidankani ay qeyb ka noqon doonaan howlgalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ciidankan xeryahooda kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay u diyaar garoobaan sidii loo qaadi lahaa howlgal ka dhana ah al-shabaab oo ay ugu biiri lahaayeen ciidankani kuwa xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee howlgallada wadaha waxaana uu sheegay in ay noqon doonaan cudud weyn oo ballaaran oo ku biirta howlgallada ka dhanka al-shabaab ee looga saarayo guud ahaan dalka waxaana uu yidhi madaxweynuhu isagoo arrimahaasi ka hadlayay meel fiican ayaad ka soo gaarteen maanta dhulka soomaaliya dhul badan ayaa nimankaas cadowga ah weli ay ku dambeeyaan oo aan rabno si xowli ah waxaan aaminsannahay ilaaya hadda dhulka ballaaran oo faraha badanna oo xuruubay muddadaas dhulka dhimani sidii hore si ka sahlan muddo ka kooban oo ka gaaban dhib iyo culays intii hore ka yar inuu ku xuroobi doono haddii alla yidhaa sababtoo ah xooggiinna aan caadiga ahayn ayaa ku soo biiray oo hadda sii kordhinayo muxuu ahayd waxaan rabnaa sidii aad hadda ka hor labadii jeer oo aan idinkugu imiday xerihiinnii tababarka eritrea aad iigu muujiseen iigana ballan qaadeen oo ah dalkan iyo dadkan walaalihiin waalidkiin ah iyo dalkiina oo idinkuba aad ogtiin dal kale inaadan lahaynina in ay dadkiisuna sharaf iyo karaamo kula noolaadaan isaguna dal sharaf iyo karaamo laho adduunka laga aqbalsan yahay ou noqdo intaasay ahayd intaad mar walba aad ballan qaadi jirteen markaan isu nimaado maanta tiyo aad xaqiijisaan ayaa la idinkaga joogaa waa run dalkaasaa dalkiinna ah dowladdaas tabarta daran maanta oo laakiin dowlad ah ayaa dowladdiinna ah waa run askari caadi oo caalamka iyo dalal kale meelo kale jooga wuxuu u baahnaayoo dhan inaadan haysanin ama aadan heli karin laakiin waa idinka kuwii soo saari lahaa askarigu inuu wax allaaleeyo wuxuu u baahan yahay qalab iyo technology iyo maxaan ku irahdaa awood inuu haysto iyo noloshuu u baahnay intaba inuu haysto waxaan naga hortaagnahay nimankaa cadowga ah waa yeelo karnay horena waa ulahaa jirnayoo waana la garanayaayoo aabbayaashiin iyo adeeradiin iyo abtiyaashiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsanaa waad ogtihiin noloshii iyo karaamadii iyo sharaftii ay ku noolaayeen ay dalkan iyo dadkan dhexdiisa ay ku lahaayeen maantana intii aad ku leedihiin intii aad ku leedihiin idinka iyo kuwa maxaanku idhaahdaay ee frontiga jiro taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowa waa kan garabkayga taagan taliyaha ciidanka dhulka jenaraal biixi waa kana bidixdayda taagan laba nimoon har iyo habeen aan hargalin geeskaas iyo geeskaas iyo maxaanku radaa tuuladaas iyo buurtaas iyo maxaanku radaa hawdkaas intaa afar labaatan saac taagan ayagoo jaranno ah mas-uuliyiin ah xafiisyo airconditionna intay iska fadhiistaan awaamir muxua ah, raadiya inta kor u qaada saasaa la yeelay meeshooda ka dhihi karay ayaa waxay door bideen inay inta baxaan ay muxuuaha ciidanka dhex istaagaan forontiga ay tagaan askariga jooga ay la joogaan idinkuna inta aad joogtaan sidaas unbaa muxuu ahay noqon doonta anigaa baxay oo tegey forontiga iyo meeshay taagan tahay madaxweynaha tahay xaggee u socotahay maxaa muxuu ahay ku dhex geliyey askarta iyo wax badanaa la ii yidhi laakiin maalintan ugu farxad badnaayay ahayd maalintaas ciidan soomaaliyeed oo guulaystay oo diyaar ah inay halkaa ka sii wadaanna guulihii diyaar u ah inaan dhex istaago oo aan la sheekaysto oo aan la muxuu ahay qadeeyo oo aan la joogo maalintii igu farxadda badnayd ahayd ilaahay idankiisa idinkana meelaha allaalay meesha aad tagtaan sidaasaan idin daba joognaa waa idinla joognaa waa idin dirnay ee socda ma ahan waan garanayaa aabbaan ahay darannada dad qaarkiin uu qabo inay muxuu ahaa iska dhex galaan beledkoodii dadkoodii u tagaan safraan oo maxaanku rahdaa tuuladii ay ka yimaadeen iyo degmadii ay ka yimaadeen ay tagaan waa tegi doontaan ilaahay idankiisa degmadii oo xor ah cabsi aanay jirin dayaaradaa laysku qaadaayo bas intaad raacdo muxuu ahay aad magaaladaadii iyo tuuladaadii aad si tartiib ah adoo fasaxa u tegaysid waayo waxaan u taaganahay inaan gaarna haddii alla yidhaha maanta ma haysanno dayaaradaa lagu cararayaa baska jidka lama hubo inuu guulaysan inuu geynay in kale ma miinaa la qarxi doonto ma dhexdaa loo istaagi doonaa ma garanaysid maalin waxaasoo dhan intaan ka nimaado aad muxuu ahay xaafadaadii iyo magaaladaadii boqolaal kilomitr ama kun kilomitr ha jirtae aad bas intaad u raacdo adigoo shaki yar cabsi yar aran qabin aad tegaysid waayo waxaan u taagannahay inaan soo celinno oo aan helno haddii aan layidhaha waa bilaabatay already meela aanan basas lagu tegi jirnaa lagu tagaa meela aanan baabuur lagu tegi jirnaa maanta lagu tagaa dalka intiisa badan maanta qaybo ka badan oo ka mida waa isu furmeen inta dhiman ciidankii iyo awooddii iyo xooggii caboonaa maxaan ku idhahday intaasoo dhan la geeyo maanala qaado maan maxaan ku idhahdaaye aan aan tagno dalkeenni iyo dadkeenni maan u tagno inta aad lahaydeen maanta berihii lasoo dhaafa ayay qadarneyd inaad soo gaartaan waa soo gaarteen hadda waxaa la rabaa in la idin hadiyo dadka dhan waxay soomaalida maanta joogto waxay aaminsan yihiin ciidankaas haddou yimiday bes waaye shabaab waa waa u dhammaatay annaguna waa aaminsannahay annaguna waa aaminsannahay idinkaa marka waxaa idin jira xaggiinna maxaa jira inaad ka dhabaysaan waahubaa jidkaas haddaa ku dhaqaaqdaan shabaabka hortiin waa kasii kala cararaya oo muxuu ahaay eh, in badan uguma tegi doontaan meelaha ay joogaan haddaba sida waay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meelaha meelaha hadda jooga markay dhaqaaqaan shabaabka waa sii carara eh, muxuu ahay ma suga berihii horaa dagaaladu ay aad u adkaayeen laakiin hadda waa dabakac laakiin cadowgu waa nool yahay haddau cararay xataa cadowgu waa nool yahay waa joogaa wuu soo noqonayaa beri beri damba wuu soo noqon karaa dadku ku dhex dhuuma kara wax kasoo samayn karaa nimankaas waa wiilasheennii waa walaalihiin waa la khalday nimanaa khalday qalad u sheegay qalad ka dhaadhiciyey waxaan rabnaa qaladka inay ka soo noqdaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa kaasi dhegeystayaal welina waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal ee markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan xubintan sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhaya baraha bulshada wadajiro xubinta waxaa idinkula socodsiinaya deeqo maxamuud maxamed iyo iiluul maxamuud aadan markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta deeqa deeqaya hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aada laiskula dhex marayaa amaba la hadalhayaaba waa dhanka iyo ciyaaraha si gaara ah, ciyaaraha ka socda horyaalka brimer leaga ee dalka ingiriiska xalay waxaa la ciyaaray hal kulan oo ka tirsan horyaalka brimer leaga waxa uuna dhexmaray kooxaha liverpool iyo kooxda kubadda cagta brynford brynford ayaa xalay liverpool xasuuqday iyadoo saddex gool iyo hal kaga badisay kulankan ayaa waxa uu ka dhacayay garoonka ay ku ciyaarto kooxda brynford marti ayayna xalay ahayd kooxda liverpool liverpool ayaa waxay isku dayeysa inay kaalmaha kore ee horyaalka brimer leaga ay soo tiigsato balse xalay rajadaasi ayaa waxay u muuqatay mid quusa iyadoo xalay saddex gool iyo hal looga badiyey liverpool ayaa goolka qura waxaa u dhaliyey xidiga lagu magacaabay chamberlain oo qaybtii labaad markii laisku soo laabtay daqiiqadii kontonaad halka gool oo qura u dhaliyey liverpool ayaa xalay laga badiyey weliba saddex gool iyo hal ayaa looga badiyey kulankaani ayaa waxaa si aada ah liskula dhex marayaa horeen baraha bulshada aad ayaana loo hadalhayaa kooxda kubadda cagta liverpool ayaa haatan waxay ku jirtaa waayaheedii ama waayo xun horyaalkani premier league ee siisankan ama xagaagan socda liverpool ayaa haatan waxay ku jirtaa kaalinta lixaad ee horyaalka premier leaga iyadoo haysato labaatan iyo siddeed dhibcood liverpool ayaa haatan waxaa isdhahayay kulmada soo socda way is adkeyn doontaa iyadoo maaragtay kaalmaha afraad ama eh, horyaalka brimer leaga inay soo aado balse taasi maysan dhicin haatan liverpool shantii kulan ee u dambeeday afartii lasoo dhaafay waa ay badisay halka kulankii shanaad ee xalay laga badiyey kulankan ayaa waxuu ahaa kulamada toban iyo toddobaad ee horyaalka brimer leaga liverpool haatan waxay fadhisaa kaalinta lixaad kooxdii xalay ka badisana waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad ee horyaalka brimer leaga brenford ayaa haatan waxay haysataa lix iyo labaatan dhibcood kooxda kubadda cagta brenford shantii kulan ee u dambeeda horyaalkaasi brimer leaga saddex ka mida ah waa ay badisay halka laba kalena ee barbar dhac gashay brentford ayaa waxay tahay koox haatanba kooxaha waaweyn jilaafo dhigaysa horyaalka brimer leaga ayaa haatan kaalintiisa koowaad waxaa ku jirta kooxda arsenaal oo sanadkani wax celiyala la laayahay arsenaal ayaa haatan wax haysataa afartan iyo saddex dhibcood city sityaa kusoo xigta oo iyana haysata soddon iyo lix dhibcood halka kaalinta saddexaad ee haatan fadhiso kooxda kubadda cagta brenford kooxda kubadda cagta newcastle united oo iyana haysata soddon iyo afar dhibcood hadalhayntu waa inaga intaa markana dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysa dhankayga luulaya waxaa lagu bilaabay daa-uus waa shimbirka keliya ah ee aan farxad haysan isaga oo aada uga cabanaya codkiisa ayaa shimbir kale waxa uu ku yidhi waa run adiga ma heysi kartid laakiin eeg sida aada u qurux badan tahay maya qurux kaligeed maxay macno leedahay daa-uus ayaa ku cataabay isla markiiba shimbir aada u cod macaan ayuuna arkay eeg shimbirkaas sida uu u heesaayo yaa ka cod macaan shimbir kale ayaa la yaabay sida uusan farxad u haysan quruxdiisana u inkiraayo wax kasta waxa ay leeyihiin awood u gaar ah tusaale gorgorku waxa uu leeyahay awood oo waa shimbir xoogan adiguna waxaad leedahay quruxda shimbirkaasina waxa uu leeyahay cod macan xigmada sheekada ayaa waxa ay tahay ma jiro qof liita balse waxaa jiro qof aanan aqoon halka uu ku fiican yahay iyo qanacsanaanta qof walba waxa uu yahay qormadan ayaan waxaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala deeqaruun waayahay deeqay qormada ugu dambaysa dhankayga haddii aan soo qabtana jooji fikirka ah inaad duruufta adag iyo dhibka ku haysta aad weligaa ku jiraysid sida xiliyada sanadka ay isku beddelaan ayaa xaaladaha noloshana isku beddelaan nolosha waa wareeg mana jirto wax sidooda iska ahaanaya weligood xitaa naftaada waxay leedahay waqti ay ku go-ayso wax kastaa waxay leeyihiin dhammaad waxayna leeyihiin bilaaw wax wanaagsan ayaa waxay noqon karaan wax xun haddii aad ka eegto dhinaca xun wax xun ayaa waxay kula noqon karaan wax fiican haddii aad ka eegto dhinaca wanaagsan buurtan aad xambaarsan tahay waxa keliya oo lagaa rabay ayaa waxay ahayd inaad korto oo dhinaca kale kaga degto balse adiga dhabarka iyo garbaha ayaad ku qaadatay culayskeeda kuwa raba inay gurtaan faa'iidada waddankooda waa in ay dulqaad u yeeshaan daalka iyo xanuunka ay kala kulmaan taageeridda waddankooda awoodda qaran laguma cabiro baaxadda ciidankeeda balse waxaa lagu gartaa sida ay ula dhaqanto dadkeeda kuwa ugu liita dadka wanaagsan waa sida shumaca oo kale wax ay dhibaan ama ay gubaan naftooda si ay iftiin u siiyaan dadka kale jeelka maanta nool waa ay necab yihiin inay hurdada ka kacaan subaxnimada hore caajis badan ayaa haya galabtii waa ay daalan yihiin fiidkii waa wayna caraysan yihiin markay seexanayaan habeenkii nolosha waxay kugu adkaataa markaaad adiga isku adkayso balse markii aad nolosha isku fududayso waxay noqon doontaa mid kuu fudud keliya ku xirnaaw allaah subxaana wa marka aad ku xirnaato ilaahay islamarkaana aad ka filato wax wanaagsan waxaad helaysaa wax kasta oo wanaagsan qormadan ayaan waxaa ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed weli guud ahaana iyada ayaa u dambeysay xubintan iyo bandhigga warbaahinta bulshada deeqayluul ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo waayaha dhegeystayaal waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada markana waxaan aadeynaa wararka dunida inteeda kale ee ka baxsan soomaalida ukrein iyo ruushka haddaan ku bilowno madaxweynaha dalka ukrein valadimir zelenski ayaa waxauu sheegay in ruushka uu qorsheynayo weli ololo daba dheeraada oo dagaal ah oo cusub oo uu ku qaado gudaha dalka ukrein madaxweyne valadimir zelenski ayaa goor dhow warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay inuu helay warbixin sirdoona ah. uu sheegaysa in moscow ay doonayso inay qaaddo weeraro hor leh oo uu sheegay in diyaaradaha nuuca aan duuliyaha lahayn oo ay kasoo iibsatay iiraan ay doonayso inay kusoo weerar tagto taas oo cawaaqib xumo kale ku ah ayuu yidhi in mar kale ukrain lasoo weeraro arrintan ayaa timid kadib markii ukrain ay qaaday weerar ay sheegtay inay ku dishay boqolaal ka tirsan ciidamada ruushka oo ay ku qaaday gobolka duneski maalintii shalay ay ahayd markii weerarkaasi uu dhacay waxaana wahaa weerar cirka ah oo gantaalaha oo ku hoobtay qeybo ka mid a ah gobolka doneski oo ah gobolka intiisa badan ay la wareegeen ciidamada ruushka waxay had dhacdo naadir ah oo ay qirteen ruushku inay ku jabeen weerarkaas waxaana ruushku warbixin kasoo baxday lagu sheegay in weerarkaasi gantaaladaha lagu dilay lixdan iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada ruushka isagoo sii hadlayey oo khudbadiisa kasii hadlayay madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski waxa uu sheegay in ruushka qorshihiisu uu noqon doono mawjado daba dheeraada oo dunida oo dhan saameyn doono laakiin waxa uu sheegay in ukrain aysan gamban doonin oo ay isdifaacayso oo ay argoosan doonto sida uu sheegay master saraneski waxa uu intaasi sii raaciyey in difaaca cirka ee ukrain ay horey ay usoo riday saacadii lasoo dhaafay in ka badan siddeetan diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ay samaysay iiraan waxaana taasi uu sheegay in qorshaha laba kun saddex iyo labaatan uu yahay in diyaaradaha iiraan ay sameysay ee ruushka uu haysto inay kusoo duulan tagto ruushka ayaa bartilmaameedsaday qeybo badan oo ka mid a ah gudaha dalka ukrain tan iyo markii weerarka khasaaraha badan dheliyey uu dhacay ee bilowday sanadkii dhammaaday ee laba kun labaiy labaatan febraayo markana militariga burkina faso ayaa waxa uu dalkiisa ka ceeriyey safiirka faransiiska sida mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen iyadoo sare ay u kacday naceybka faransiiska loo qabo ee gudaha dalka burkina faso iyadoo wadanka galbeedka afrika ku yaala ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dagaalo ah kuwaas oo hareeyey qeybo kamida ah gudaha dalka burkina faso afayeen u hadlayay dowladda oo lagu magacaabo john imaldan orinja ayaa waxa uu wakaalada wararka a f b u xaqiijiyey in danjire loog halaan uu weydiisteen inuu isaga baxo dalka balse waxba faahfaahina kama uusan bixin danjiraha laga ceyriyey safaarad ku taala gudaha dalka burkina faso ceyrinta master halan oo ah safiirka ah, ah, faransiiska ayaa waxa ay timid kadib uun laba toddobaad markii laga wada hadlay arrimaha xaaladda xiriirka burkina faso iyo faransiiska laakiin militariga burkina faso ayaa ka biidiiday arrimaha faransiiska burkina faso waxa ay horay xiriir ay ula sameysatay ruushka sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi burkina faso uu safar ku gaaray magaalada moscow xilligaas oo xiriir siyaasadeed ama diblomaasiyeed ay la yeesheen waxayna u muuqataa inay ku gacan sayreen xiriirka faransiiska ee burkina faso ay la leedahay faransiiska ayaa ciidamo dheeraada u diray galbeedka africa ee burkina faso ay kamid tahay ee gobolka saaxil sanadku markuu ahaa laba kun saddex iyo toban markaas oo ay gacan ka geysan rabeen ama ay isku dayeen in kooxaha xagjirka ay la dagaalamaan faransiisku kumanaan askari ayaana laga dejiyay xilligaasi maali iyo burkina faso walow maali dib uu uga soo gurtay ciidanka faransiisku dibna ay uga soo baxeen laakiin weli qeybo kamid ah ciidanka faransiiska ayaa kusii sugan dalka burkina faso oo ay weli ka jiraan kooxo islaamiyiin isku sheega oo doonaya in qeybo badan oo kamid ah gudaha dalkaas ay la wareegaan mareykankana waxa uu ka hadlay tuska nukliyaarka ah ee si wada jira ah ay u sameynayaan kooriyada koonfureed iyo mareykanka madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa sheegay in hadalkiisa uu u muuqdo mid uu ku burburinayo hadal kasoo yeeray dhigiisa koreyada koonfureed ee yunzekula oo ahaa in washington iyo zulu ay wada hadallo ay ku yeesheen mareykanka kaasi oo u muuqday mid dhoolatus ahaa oo lagu xoojinayo milatariga koreyada koonfureed iyo horumarinta arrimaha nukliyeerka ee dalkaasi madaxweynaha koreyada koonfureed ayaa wareysi uu siiyey wargeyska kasoo baxa dalka washington waa magaalada washington waxa uu sheegay in qorshaha wadajirka ah uu yahay mid dhoolatus oo milatari ah laakiin uusan ahayn mid siyaasadeed waxaana arintan ay noqonaysaa mid eh, inta badan ay ka baqdin qabto dowladda kooreyada waqooyi iyadoo horey u sheegtay in mareykanka kooreyada koonfureed uu gacan siinayo booliiska ugandhana waxa ay faahfaahin dheeraada ay ka bixiyeen dad tiradooda lagu qiyaasay in ka badan toban oo ku dhintay isbuurasho ka dhacday magaalo ku taala gudaha dalka uganda markii sanadka cusub cusubbilowgiisa la dabaaldegayey tirada dhimashada ee dabaaldegaasi dadka ku dhintay ee isbuurtay ayaa sii kordhay saacadii lasoo dhaafay war ka soo baxay booliiska uganda sida lagu shaaciyay warbaahinta maxalliga ah nin u hadlay oo lagu magacaabo abyal omerdi ayaa waxa uu sheegay in isbuurashadaasi markii hore lagu sheegay dhimashada shan qof laakiin iminka ay gaartay toban qof in ka badan saddex boqol iyo labaatan qof in ka badan oo dhaawaca ayaa la siixiyey isbitaallo ku yaala gudaha dalkaasi uganda kuwaas oo lala tacaalayo xaaladooda caafimaad isbuurashadan waxay ka dhacday sanadka cusub markii habeennimada ay ahayd xilligaas oo la ridayay waxaa bulolayr ama iftiinka sanadka cusub loogu dabaaldego iyadoo xaflad halkaasi ka socotay nin lagu sheegay inuu xafladda qabanqaabiyo ka ah ayaa booliisku gacanta kusoo dhigeen wayna xireen waxaana ninkan lagu eedeynayaa ama lagu daleeceeyey inuu ka dambeeyey sababta dadka isboorashada ah kadib markii hal waddo uu u baneeyay dadkan kumanaanka ahaa iyadoo afar waddo oo xafladda goobta lagu sameynayay oo furnaa la xiray waxaana dadku dhammaan ay isku dayeen halkaas waddo inay ka baxaan inkastoo ugu dambeyn ay isbuurteen waxaana dadka dhinta ku jira caruur daayar oo afar sano ka yar si kastaba booliisku ninkaas ayay sheegeen inay maxkamadda la tiigsan doonaan la sheegayo in sababta isbuurashada dadkaasi isagu uu mas uulka ahaa weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka maqlaysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho waayahay saaxiibayaal weli ogaal ayaad maqlaysaane markana wararka dunida inteeda kale ayaan dib ugu noqonayna tirada dadku dhintay qarax ka dhashay gaari booyada oo habeennimadii krismaska markii loo dabaaldegayay bilowga sanadkan cusub magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ayaa booliiska iyo sida laga soo xigtay ilaha caafimaadka ee dalkaas waxay sheegayaan inay gaartay soddon iyo afar qof oo ay ku jiraan toban ka mid a ah shaqaalaha caafimaadka ee howlaha cisbitaalada gaariga xamuulka ahaa ayaa siday gaas waxaana uu hoos marayay buundo ku taala magaalada boyas oo u dhow magaalada johannesburg sida ay sheegayaan wararka kasoo baxaya gudaha dalka koonfur africa gaariga ayaa qarxay xilli uu marayay buundadaas waxaana saameyn xooggan ay ku yeelatay dadka ag marayay waddadaasi iyadoo dadka inta badan dhintay ay ahaayeen kuwo u dhowaa gaariga laamaha booliisku waxa ay sheegeen in sidoo kale ay dhaawacmeen saddex boqol labaatan iyo kow qof oo dhaawac ah kuwaas oo la siixiyey cisbitaalada ku yaala gudaha magaalada gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee dalkaas ayaa loola cararay inta badan dhaawacyada halista ah iyadoo dhaawacyada ugu culusna la geeyey magaalada johannesburg soddon iyo labo qof oo kale ayaa la geeyey isbitaalada magaalada johannesburg kuwaas oo dhaawacooda uu fudud yahay sida laga soo xigtay ilaha caafimaadka iyo sidoo kale ciidanka booliiska ee dalkaasi koonfur afrika dalka filibina konton iyo qof ayaa ku dhintay kadib daadad xoog leh oo ku dhuftay saacadii lasoo dhaafay sida wararka ka imaanaya dalkaasi ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey ee filibiin waxay sheegayaan in tirada dhimashadu iminka ay marayso konton iyo konton iyo kow ruux halka weli la la-yahay ilaa iyo sagaal iyo toban qof oo sida mas-uuliyiintu ay sheegeen lagu la-yahay daadadka ku dhuftay qeybo kamid a ah gudaha dalka philibiin muuqaal lasoo duubay oo warbaahinta lala wadaagay baraha bulshadana ku faafay ayaa muujinaya iyadoo dadka deegaanku ay isticmaalayaan xarko ay isku xireen kuwaasi oo ay kaga kala gudbayaan buundooyinka dhulka oo dhan ayaa mawjado iyo webi u ekaaday waxayna u muuqataa in mawjadaha biyuhu ay sare u kaceen saacdii lasoo dhaafay kuwaas oo dhammaan maansheeyay magaalooyin ka tirsan gudaha philibiin in ka badan afar boqol waa afar kun iyo shan boqol oo guri ayaa waxyeelo gaartay iyagoo in ka badan hal milyan oo guri ay burbureen dhinaca kalena afar qof ayaa dhintay kadib markii ay isku dhaceen hawada sare laba diyaaradood oo nooca helikobterka ah meel u dhow magaalada zeawold ee xeebta golden ee dalka australia booliiska queens waa booliiska queensland ayaa waxay sheegeen in baaritaan ay sameeyeen ay muujinayso in shilkan uu ka dhac uu dhacay xilli ka mid a ah xilliyada xilligaas oo xilli habeen gocdur ah ay isku dhaceen labada diyaaradood ee helikabtarka ah mid ayaa doonaysay inay degato halka tan kalena ay duulimaad bilow ah ay doonaysay inay hawada sare ugu kacdo laba muwaadin oo u k ah ayaa ka mid a ah dadka dhintay sida warbaahinta b b c du ay baahisay waxaa intaasi ay ku dareen in ku dhowaad shan ka mid ah ciidanka diyaaraddaasi saarnaa ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhaawacyadeeda la geeyey magaalo ku taalla gudaha dalkaasi ciidanka milatariga dalkaasi war ka soo baxay ayaa lagu yidhi hadda isbitaalka ayaa lagu dabiibayaa shan ka mid ah ciidanka dalka australia oo dhaawacyo qaba xaaladuna waa ay degan tahay ayaa lagu yiri muuqaal lagu baahiyey barta ciidanka booliiska australia ay ku leeyihiin waayahay dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan sii siqaynay markan waxaan aadeynaa xubintii kalamaan oo dabcan qeyb ka ah barnaamijkeena ogaal Thank you koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kuhanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaada kalamaane inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dad bay meeli bugtaa war cabdullow aan baraneno baarbaaro bayaanu cadde aan baraneno baarbaaro bayaanu cadde war lamba meeli bugtu si belbelaase bayaanu addeeye waa booli cunaha benlowgiya tuuga dagaalka bilowda miyay ka bukaan ah! belada la ceyrsha miyay ka bukaan barada ah! xorowda maray miyay ka bukaan war cabdullow waa berigu u horrayso bulshada xamar weyne badguuxaysa maqlaano runtii bay ka bukaan waa berigii u horrayso buskud suuq laga iibsho runtii bay ka bukaan waa berigii u horrayso gabdhabaati gateeno runtii bay ka bukaan waa berigii u horrayso biyo oon lagu gooyo runtii bay ka bukaan war waa berigii u horrayso nin been runtii bay ka bukaan bulshada uu ku canaantay waa berigii inkoorayta raadiyow odka baa ii bokool kalamaanka bahaaso runtilanka baguu war kalamaanay bini'aadanka nooli runta waa ka baqaayo beenta waa ku dhaqmaaye waa berigii u horraysa geesiya buuqan aydun wadaan iyo maxaa keenay burhaanta ama kii cadowga la baxsanay waa umuday in beenlow iyo tuug ay bukanhayiin arwaa berigii u horrayso gobolkeenna banaadir shaah bageesa la keeno runtii waa ka bukaan war waa berigii u horraysay suuq bakaaraha weyntad ku beec mushtaraane ma runtaad ka bugtaan war berigiin ka baraaka daashli waali runta ka bugdaana war waa berigii u horrayso dad shawarma barteene ma runtaad ka bugtaan war idinkaan waxba buuqin nin balaayo abuuray barkiisu ka gurtaa war waa berigii u balada uunka dhib dhibaysa ceeldheer ay ka baxaane ma taasay ka bukaan war waxa ay ka bukaanba waa beladaa wax dhibaaya war waxay ka baqaan waa beladii uunka dhibaysay inuu qayrbaddelaaye baroortooda u daaya saasa baasugujan wadidaanna war waa berigii u horrayso al-shabaab in la buurto dadka qaar ka bukoodoo laakiinta ay badiyaane maxaa bogsiiyo tolow dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa bugtaa dadbay meeli bugtaa oo kaalay shabaabka la buurtay miyay ka bukaan beledka xoroobay miyay ka bukaan bulshada israacday miyay ka bukaan war hadalka waa badiseene beledii wakhti dheer bulshadeenna dhibaysay inay baaqi ahaato baahdo oo barya raagto dad inuu u bogaayo anigu waa ka baxnaa war soo xidhe bushigii bulshadaaynahay beriga in laga baho dadka kale hawana qalbigay ka bukaan bukaan ayuunbay ka bukaane bugtadooda u dhaafa aryaa war badanyow ku diline shalayaa maanta sheekaadii shabaabka wax hal nooga sheeg shalayaa maanta sheekaadii shabaabka wax wal nooga sheeg warma shabaab aan dabargoyne allailehe hoy aan dabargoyne allailehe hoy dhammaan ina soo dareersha haya laakiin sida loo dabargoynaya layska waraysto soo ma war xaggee loo degdegaa weli dawladd isma baranin miyaa ka wadaa waan dagaalamaynaaye dagaalama ma xumee laakiin laakiin kulaha samigay cabdulla waxa uu yidhi how eh? nintaagaanoon wax toosii hayn eh? teegay mooxow teera eh? nintaagaanoon wax toosii hayn teegay mooxow teera hase yeeshee in walow arrintu balse laakiin sulaymanoo dhaaftanati odlug ilamanoo goytiya falanqeeyo kaloo dagaalka ka faallooda wuxuu yidhi shabaab inay shacabka dhibeen oo la nacay dagaalkan looga adkaanaya way muuqataa laakiin war falanqeeyo kaloo arrimaha siyaasadda mustaqbalka ka hadlay wuxuu yidhi ah! haddii shabaab laga adkaado ah! waxaa shaki geli doona ah! doorasho hor iyo xalaali inay dalka ka dhacdo oo dimuqraadiyadda dalka shabaabaa qayb ka aha miyuuna leeyahay war unukora ku waraabana isuuna hoose ku waraabayee leeya war maxaad ula yaabaysaan afhayeenka shabaab cali dheeraba wuxuu dawladda ku eedeeyey inay xaquuqul insaanka iyo xorriyadda saxaafadda meel uga dhacayse aryaanaha xaadulayaabay siinhay inuu run sheegaayo ma dhici karto war amiirka shabaab warbaahinta ka codsaday inay waraysi ka qaadaan wuxuu yidhi siyaasiyiinta soomaalida inaysan ballan lahayn waxaad ku ogaan kartaa madaxweyne xasan shiikh hadda markii la dooranaayey wuxuu ololaha ku soo galay soomaaliya heshiis dunidan heshiis la ah isla markii la doortayna dagaal buu nagu soo qaaday aaway soomaalida heshiiska annaga soomaaliin ma nihin miya muxuu dagaalka noogu soo qaaday uu yidhi war waayaabe yaabe amiir iyo soomaali maxaa iska galay war weligayba amiir abdal iyo laylayneegi jari aryamadeeyow cabdalle waa cabdulle xaad iga rabtaa aniga war kalemaanay waa iska buuqaysaane madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu ummadda ka codsaday inay u hiiliyaan alla ilaah weligay aniga maanta ka hor madaxweyne hiiligama codsan yaa inti nin dhibta lamama dhibtay hawshaha layla qabta miyau yidhi war madaxweynaha puntland siciidan inta ood cabdilla soo xigto muxuu u dhihi waaye haddaan waxaan lagu heshiin hadow lagugu hilima madaxweyne deni buu bilaabay war kalemaanay waxba laydinma sheegi karee warka hayga qasinnine madaxweynuhu wuxuu yidhi walaalaha soomaaliyeedoo waxaad iigu hiilisaan dalkeenna cadowga aafeeyey inaan ka badbaadinno wuxuu yidhi aniga waxaa iga go'aana dagaalka shabaab haddaan u midownana wakhti yar oo kooban baan uga sifaynaynaa dalkeenna waxaana ii muuqda mustaqbal barwaaqo iyo horumar iyo nabada waxaan idinka codsanayaa maanta inaad iigu hiilisaan badbaadada soomaaliya madaxweynaha waanan u hillin lahaaye laakiin nimaan xil loo magacaabin muxuu qaban karaa horta aan idin weydiiye tareenkii ma buuxsamay war madaxweynuhu wuxuu hadda ka hor yidhi waxaad maanta weyda birri baad helaysaae aan u midowno sidaan dalkeenna cadowga uga saari lahayn war madaxweynuhu wuxuu yidhi sannadkan bilowdee ah wuxuu noqon doonaa ilaahay idankii sannadkii soomaaliya shabaab ka xorowday wuxuu noqon doonaa sannad soomaalida dayntii laga cafiyo wuxuu noqon doonaa sannad la dhammaystiro dastuurka qabyada wuxuu noqon doonaa sanad waxbarashada la hormariyo wuxuu noqon doonaa sanad la habeeyo dhaqaalaha soomaaliya sida halkan walsiingodeka daray war soomaaliya shabaab hadday ka xorowdo qof kastaaba meeshuu doono beer ka falanaya mushkulo iyo dhaqaaladarrana ma jirayaan anigu bilowaad miyaan aqaanaaho baahi lagama waaye ayadoo shabaab laga xoroobay baa dadayni weydiisan doonaana ogaada <laughs> ilmo kinfiawina adi hore guristee ku horayta war anu waxaan ka baqaya iyadoo shabaab laga xoroobay inaan arko dad hay-aduhu inuu macaawinaha nala soo gaadhaan afkaaga allah ku naqo war kalemaani war mahaysaane madaxweynuhu wuxuu maanta booqday ciidankii eleteriya laga keenay oo xerogoordan la dejiyey taliyaasha ciidamaduna goobjoogay ahaayeen war ciidanka tiradooda markaan arkay waxaan rumaystay shabaab waa taariikh war ciidanka tiradiisa markaan arkay amniga soomaaliya admis waa kala wareegaynaa bisha disembar waan rumaystay war sanadkii la soo dhaafay laba dagaaloo saamayn leh ayaa adduunka ka qarxay war cabdikuusow dagaalkii aada adduunka ma aadan joogine ah. maxaad u dambaabaysaa war inta dagaal ee adduunka ka dhacday ah. miyaa la tirin karaa war dagaal ala tiriya sanadkun gudaajahobilaar walakoobamauma ee eh. meegaaslaamado dariska isgaleenoo shalreebi war warka way gadhex gasheene eh. labada dagaal ee adduunka sanadkii lasoo dhaafay ka qarxay waxay yihiin eh. dagaalka ruushka iyo yukrain dhex maray iyo midka soomaaliya iyo shabaab labaduna weli waa socdaan warwar ma haysiinoo soomaaliya waxa soo gaaray baa la yidhi macaawino ay soo dhiibtay yukrain marka yukrain oo dagaal culus ku jirtoo ruush la dagaalamaysa hadday soomaali u damqatay oo macaawilo noo soo dhiibtay kuwa nabadda haystoo iska kaana daawanaya maxay yihiin warhankoolow bin salmaan dhagahadalka ka jooji warnamiyo war mahaytana guddoomiyaha baarlamaanka sheeada madoowe shirka dib uholiisiinta oo koonfur galbeed iyo guddoon magadhowi warmadeeyuma dagaalkii dhacay baa magdhow laga bixiyey war megesho megeshida magorada guddi gabangaaba ee wala magacaabay bilishantiyeena war humowli kuwa iya kudhii doonta koonfur galbeed warmadeeyo war mahayside guddiga wuxuu ka kooban yahay toddoba xubnood waxaana guddoomiye u ah ah yuusuf xasan cisaaq xubnaha guddigana waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan baadiyo iyo cali cabdi awaare war cabdiraxmaan baadiyo iyo cali cabdi awaare ma kuwa fur galbeeday ka soo jeedaan war dhex gelin xubnaha kale waxaa ka mid ah brofesor ibraahim sheekh cabdiwaaxid oo gudoomiye ku-xigeen ah doctor cabdirashiid xaaji xasan ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maxamed ibraahim barre war mucaawanada yukrain xaggee la dhigay jawaan miyaad sidataa war idinka fadhaa ku waali doontana mas'aadii angiibii doontan madayo waa kaa shakiyey kaamka lanwiin maborog xaggeed guddoomiye ka tahay war ilaa dagaalku bilaabmay yukrain ah. baa caawinaysaan maqlaye waxna nagama soo gaadhin war hasan aadan oo heesa hata kahor wali baarey tuuhaanen iska hirinaanen ay lishal hirney isin hertaan widaay war madaxweynaha buntland siciidani wuxuu yidhi xaaladda laascaanood xal siyaasadeed iyo mid dagaal labadaba tii lagu dhammaynayo diyaar baan u nahay gurkono daba kuwadana gurkono biya kuwadana leeya war xaaladda laascaanood somalilan bay u taale maxaa idinka gelay idinka war gabosow siciidani wuxuu yidhi ah. s s c puntland bay ka mid kamid tahay qaatumanaiyay ka mid tahou yidhi gaboosow raggii walsiinku dhihi lahay mataa tarhiileenga lasiinyaaba gudoomiyihii s s xagla toosiye ururada tartamaya somalilan buu ka yahay maa xaaladda laasacanoo toosiyahe war jaranjarada ninku meel gaaro waa laga dhexlaa war u naxariistay abwaan hadraawi wuxuu yidhi markuu wiil ku guro naarta iyo gododka yaahuuda ayay kii jannada geyn lahaa dayasha goobta wariiriimadi wal halaas wereeriyeen lijede <laughs> waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo midna waayaha 什么？ waabayday maqan waranka hal